بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مفعلة سم لأرض فعلما من اسم ما كثر بها فاغتنما واختزل الزائد من مزيد ثم اشكرا لربك الودود مفعلة وأفعل قد احتمل في ذا عن الثقات فاعمل وانتحل وغير ذي ثلاثة ممتنعون عن ذا وربما يجي فيسمع سغ اسم آلة بها قد عملا من ذي ثلاثة كمفعال علا أو مفعل مفعالة كمحلب مسرجة مصباح فاعلم تصيبي شذا المدق مسعد ومنصل ومدهن مكحولة ومنخل والكسر فيها جائز إن عمل بها نو والكسر فيها جائز إن عمل بها نويت يا أخي تكملا ثم الصلاة بعد حمد الأحد على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأماثل الركع السجود والأفاضل بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabanaynaa fasalka fii binaaءi اlmafcala mafcalaha binayntiisa ama wasanka mafcalaa ah marka la binaynayo kaa ayaynu ka bilaaban doonaa fii binaa'i lmafcala mafcalaha culima waxa weeye ismi baa wax laga dhiganaya oo laga laga laga dhisan doonaa insha allah sarfigii wuu dhammaaday laba baaboo yaryar ama laba fasaloo yaryar oo katab ka daba ayaynu halkan ku arkaynaa sarfiga mid maa waa ka daba tuur waxa weye midna waxaa la yidhaahdaa binaa mafcala midna waaa l ama ismularda loo yaqaanaa midna waxaa la yidhaahdaa binaa laala labadaa fasal ayaynu ka dabageyni ismulardaha haddaan horeysiino ama binaaumafcalaha binaaulmafcalaha ama ismulardaha laamiyaha maxaynu ku soo marnay magaciisa ismularda soo mahayn kana maxaynu ku maraynaa binaau mafcala mafcalahana ka fiican ismulardaa ka fiican waayo dhulun dee magacu maahae guribay u noqon kartaa guribay u noqon kartaa oo magaalay u noqon kartaa ardo un maaha ereyga lasoo qaadanaya mar kaste doox bay u noqon kartaa oo buur bay u noqon kartaa oo wax kastaad uga samayn kartaa kolkaa waa binaau wey mafcala la binaynaya waxaa lagama maarmaana ama shuruudda ka tirsan waxa dhulka ku batay hadduu ismi yahay hulaaثiya hulaaثi waa wixii saddex xaraf ah hulaaثigana hulaaثiyulusuul baa looga jeedaa xuruuftiisa mujaradkiihi hadday saddex tahay saddex xaraf oo welibana ismulmacno uuna noqonine ismulcayn uu noqdo wasanka mafcalatuna baa laga dhigi badni buuna sheegayaa waxani uu dhulka ku batay haddaba waxaynu nidhi kow hulaaثiyulusuul baynu nidhi haddii rubaaci ama khumaasi uu noqdo magacani lagama binayn karo binaaulmafcalaha sida caadiga ah laba kelmadood buu siba weyhi waramay maala haddaan jacfar ku idhaa bal ismularda aynu ka dhigno wasanka jacfar ah suurtagal maaha wasanka jacfara inaynu ka dhigno sababta aynaan jacfar uga dhigaynin waxa weeye wasanka jacfara waxaynaan uga dhiganaynin dee hulaahi buuna ahayn magaca aklun a ama qatlun a waa ismi aklun ama qatlun waa cunid ama dilid ismularda kama dhigi karno hadda waa hulaafi isaguna waa saddex caraf sababta aynaan aklun iyo qatlun aynaan ismularda uga samaynaynin waxa weeye ismulmacnuun noqdaye ismulcayn ma aha ismulcayn wax la arki karo sida geela iyo loda iyaa loo baahan yahay laakiin cunidu dee waa wax la cunayo oo waa ismulmacno cabiddu waa wax la cabayo waa ismulmacno diliddu waa ismulmacno laba shardi ayaa inoo muhiima waxaa baabka mafcalaha laga binaynayaa ko horta inuu ulaaiuusuul yahay ulaaiulusuulka laba qodobbaa isla soo gelaya inuu ulaai mujaradaba yahay oo xuruf ziyaadaba una wadanin sida ibilin oo kale iyo inuu ziyaado wato ulaaiulusuul isagoo ah ayuu ziyaado wataa sida afca oo kale afca afca oo kale xaraf zaa'idaa ku jira oo hamsaha hore ah labadaba mafcalaha waad ka binayni markaa hulaasiyuusuul waa shardiga koobaad shardiga labaad aynu u baahannahayna waa inuu ismulcayn yahay ismul macnihii baa iga baxay waxaana laba dariiq baa rasmiya ama saddex dariiq baa rasmiya oo lagu sameeya mafcalatun unbaad ka dhigi ibilin sow geel ma ibilin ibilin sheekh cumar baan u dhiibaya ibilin bal hadda mafcalatun ugu dhawaaq ibilin mafcalatun ibilinti ma facala ka dhig ibilin e, eg away ibilin fadii waa hamsaha away caynkii ibilin waa ba'da away laamkii waa laamka ibilin haddaba mafcala ka dhig oo fadii reeb oo caynkii fatxi oo laamkii fatxi oo miim xagga hore ka mari ibilin waa geeli ibilin fadii eg mafcala fadani way reeban tahay xarafka reebmaya waa hamsaha dee idaasi way reebmi doontaa idaasi way reebreebmi doontaa ilin miim fadxisan baad ka horreysiinaysaa ibilin miim fadxisan baad ka bilaabi doontaa mafcala markaad ka dhigaysid ibilin maxaynuugu dhawaaqnaa ya mabalatun eg ibilin bay ahayde ibilin marka mafcalo ka dhig lagu leeyahay waxaa lagu leeya ibilin fa'deeda garo waa waa hamsaha dee bes hamsaha reeb miim baa ka horeynaya ma haye mafcala caynki iyo laamku way fadxisan yihin dee ibilin caynki waa ba'da laamkina waa labadaana fadxi mabalatun mabalatun maxaan odhanayaa haadihi tani madiinatun waa magaalo mabalatun geel badan ibilin geel bu ah saw maaha mabalatun waa geel badan ama ardun mabalatun waa dhul geel badan baad odhan asadun baa laynaga rabaa asadun oo libaaxa meel yaroo wada libaaxa beer wada libaaxun baad ku soo baxday beer asadu bal mafcalatun ka dhig shee cumar u daaya waka masadatun waxaad odhanaysaa haadihi xadiiqatun masadatun waaba beer yaroo wada libaaxa masadatun mafcalatun waa wasan lagu samaynaya baqara maxaan odhanaya baqaratu maxamed nacam maxamed saaxib alcimaama nacam haye anta anta nacam ayarta makaanaka اawl haye maxaa tihi baqaratun maaad maxaa tihi mabqaratun waa sax wey haadihi ardun tani waa dhul mabqaratun lo badan mabqara waa lodii mabqara ilan baqar bay ahayde hanamun yaa keenaya haddaba maxamed cilmi hanamun mafcalatun ugu dhawaaq hanamun oo arigeya mafcalatun ugu dhawaaq maxaa tidhi ha hanamun mafcalatun ba'da xaggeed ka keentay waka maknamatun haadihi ardun tani waa dhul maknamatun ari badan arigu badanaa weeyaan markaa macnaheedu culima haddaan doonno ismigan ismulardaha ah ee saddexda xaraf ah ficilka afcala baynu ka samaysani ismigiisa faacilna waynu ka dambeysiini afcala baqara bal hadda baqaratun sow lama ahayn sheekh cumar baanu dhiibaya baqaratun tii saca ahayd afcala ka dhawaaq afcala un ka dhigo afcala baqaradii un afcala ka dhig ila wasanadii hadda iminka meel maaha aynu ka wada hadlayno ma taagnini maxaa tidhi waad saxan afcala laamku waa inu fadxo qaataa wa ka abqara abqarada haddaba waa dhul baad faacil uga dhigi arladiiyo ardadiiyo faacilo ka dambaysii abqarada ta baad ku dari marka hadda ilan faacilku waa dhadige abqarat ilardu alla dhulkani lo badanaa abqarat ilardu alla dhulkani lo badanaa haddana abqara ismigeegii faacilkeen abqara ismigeegii faacil afcala mufcil baa la odhan jiray mufcilatun ugu dhawaaq fahiya mubqiratun fahiya mubqiratun alla meeshani lo badanaa eeg abqarat ilardu dhulkii wuu lo badnaaday fahiya mubqiratun waa meel lo badan hanam baa la doonayaa nacam khadar hanam afcala ka dhigo haddana afcala ilan kii hore mafcala laga dhigayay kana waa afcala laga dhigay iyo ismigii faacile mufcil ahaa waa laba dariiqoo lagu keenayo haddaynaan saddexba ka dhigin aknamat ilardu waa maxay macnaheegu aknamat ilardu alla dhulku ari badana dhulkani ari badana haye fahiya fahiya aknamadii mufcilo ka dhig fahiya mugnimatun mugnimatun alla meeshu ari badana mugnima haddaba waxaad soo gashay uun masaajid yaroo wada qalina masaajid ku qalin badana qalamun muna ahayn ismulcayn muna hulaathi ahayn miyuuna ismulcayn ahayn qalamunti haddaba maxaad odhan mafcala ugu dhawaaq haddaad doonto haadaa masjidun maqlamun alla masaajidku qalima badanaha maqlamun haddaad doontana waxaad tidhaahdaaba afcalo ka dhig aqlama almasjidu masaajidkani qalin badana fa huwa mufcilun ugu dhawaaq fahuwa muqlimun waa wada qaline fahuwa isagu muqlimun waa mid qalin badan afcala waxaad ku soo baxday uun guri yaroo wada raga raggu muxuu aha rajul rajulku miyuuna labadii shardi ii gudbin ii wada lahayn sow hulaaثi ma hulaaثi lusul sow haddana ismulcayn ma lama arki karo rajul waa daar wada raga rajulkii un mafcalo ka dhiga haadihi daarun tani waa daar yaro marjalatun wada raga rag badana marjala haddaad doontona rajulkii afcalo ka dhig ficilka afcalo ah maxaan idhaahdaa arjalat ilardu arjalat ilar arjalat idaaru daartani way rag badan tahay fa hiya hee murjilatun waa mid murjilo oo wada raga ismulardu waaba intaasi muna iska fududayn culimu ya hadduu saa'id yahayna inta siyaadadun baad ka jaraysaayo asalkun baad soo yar ceshanaysaa mafcalatun wasanka mafcalatunihi simun waa magac liardin arlo u sugnaaday mafcalatun wasanka mafcalatunihi simun waa ismi liardin arlo u sugnaaday faclaman sidaa ogow warniyow mafcaluhu waa ismi dhulku leeyahaye sidaa ogow baa lagu yidhi mafcalatun wasanka mafcalatunihi simun waa ismi liardin arlo u sugnaaday faclaman sidaa ogow min ismi maa kii magiciisuu ka ahaaday kaura badnaaday bihaa ayfihaa iyada ku badnaaday kolba shayga dhulka ku badan unbaa mafcalaha laga dhiganaya hadduu rajulku ku bato raggu hadday ku bataan marjalo undhe haddii ay ku bataan maxaan ku dhaha ibil geeluna mabale undhe hadduu hanamku ku bato maqnamo undhe saasaad ugu dhawaaqaysaa daa'iman waa min ismi maa kii magiciisuu ka ahaaday kaura ku batay bihaa ayfihaa arlada dhexdeeda kolba dhulka waxa ku bata ayaa laga soo qaadanaya faktaniman iska qanimayso haddaba arinkani waa arin qaniimo ahee niyow iska qaniimayso anuu aan kugula talinaya inaad qaniimaysato mafcalatun wasanka mafcalatunihi simun waa ismi liardin arlo u sugnaaday ee faclaman sidaa ogow min ismi maa kii magiciisuu ka ahaaday kahura ku batay bihaa iyada ee faktaniman iska qanimayso iska haniimayso oo haniimadaa ah guro ku yihi hadduu ereygu ziyaado leeyahay maxaa laga yeeli wakhtuzila waxaa la xadfay azaa'idu kii ahaa waa la xadfay min masiidin masiidka kii la ziyaadiyey baana laga xadfay wakhtuzila waxaa la xadfay azaa'idu xarafkii zaa'idka ahaa waa la xadfay min masiidin kii la ziyaadiyey baana laga xadfay shaygu hadduu masiid yahay ama mid la ziyaadiye hadduu yahay waxa laga xadfay buu ku yihi maxay xarafkii ziyaadada ayaa laga xadfay waktuzila waxaa la xadfay azaa'idu xarafka zaa'idkaa min masiidin baa laga xadfay ereyga afcaaa waa abeeso afcaa haddii abeeso badanaad aragto maxaad odhan afcaa adan hore ayaad iska jari oo maxaad odhan mafcaatun ma afcaatun odhan mayse mafcaatun unbaad odhan fumashkuraniyahu ku shukri oo u mahadnaq lirabbika rabbigaa u mahadnaq rabbigaagii alwaduudi kalgacaylka badnaa ilaahay aadka kuu jeclaa u mahadnaq buu ku yidhi ilaahay baa waxaan kuu fudaydiyey halkaasi waa hal dariiq oo lagu keenayo wasanka mafcalaha ah lagu keenayo dariiq labaad ayaa jira oo culima mafcalaha aynu ku binayni waa in ficil laga dhigo afcala ah haddana ismi faaciloo mufcila ah lagu keeno mufcilatu wasanka mufcilatuna iyo wa afcalad wasanka afcalada qad ixtumila waa la soo naqliyey fii kan baa lagu soo naqliyey ismul ardaha ah cani rag lagu kalsoon yahay baa laga soo naqliyey facmal haddaba ku camal fal oo afcalad iyo mufcilatunna ka shaqee oo wanta xil welibana iska dooro kuna camal faloo dooro dariiqan labaadna maxaad qanamkii odhanaysaa afcale markaad ka dhigaysid aknamat ilardu hadana ismi faacil ku fahiya muqnimatun ibil markaad ka keenaysid aabalat ilardu ismi faacil markaad ka dhigaysid fahiya mubilatun mubila bay ahayd maogtahay mubilatun ama mubila mufcilatun wasanka mufcilatuna iyo wa afcalad wasanka afcalada qad ixtumila waa la soo naqliyey fii daa kan dhexdiisa ayaa lagu soo naqliyey can ihiqaati ragga hiqaada aana laga soo naqliyey facmal niyaho ku camal fal oo wanta xil welibana dooro intaad ku camal fasho dooro shuruuddii aynu aynu xidhnayn hadda sheegaynay maxaa ka mid ahaa inuu ismigu maxaa yahay hulaasiyulusuul eekade hulaasi qura odhan mayno way hulaasi qura haddaad tidhahdo af caabaa lagu odhan mayada hulaasiya hulaasiyulusuul walow hadduu doono hulaasi ha ka batabe xuruuftiisa usuushii inay saddex tahay unbaa lagama maarmaana waxaynu nidhi rubaaciyulusuulka iyo khumaasiyulusuulka lama ogola in laga keeno ismulardaha waayru dii alaaثatin halkanuu ku sheegay shardiga waayru dii alaaثa saddexda ka u ah kayrkii ku saddex u saaxiiba dee kuwaan saddex u ama afar u ama shan u mumtanicun waa mamnuuc can daa kan buu mamnuuc ka yahay ismulardaha ah labadii dariiq dariiqa mafcalaha ana lagu keeni maayo dariiqii afcalad ahaana lagu keeni maayo wa rubamaa yejii inuu yimaad waa la arkaa oo fa yusmacu la maqlo markaa waxa dhici karta buu ku yidhi inuu yimaado oo la maqlo wuxuu ishaarayaa laba kelmadood baa la maqlay bay yidhaahdeen ismi mafcuul sidiisaana loogu dhawaaqay waxaa la yidhi ardun muhaclaba waa dhul wada dacawo ah muhaclaba bay aclab waa dee afar xaraf buu ka koobnaa ardun musaclaba marka la yidhaa waxaad arkaysaa sida loogu dhawaaqay ardun musaclaba waxay yidhaahdeen ardun mucaqraba waa dhul wada dabaqalooca labadaa kelmadood siba weyhi baa laga maqlay oo xikaayooday waxaan labadaa kelmadood ahayn ma jiro oo lama ogola waayru dii alaaثatin saddexda ka u saaxiibka a kayrkii mumtanicun waa mamnuuc oo lama ogola can daa kan ayuu mamnuuc ka noqday ismulardaha ah wa rubamaa yejii inuu yimaad baa la arkaa waa shaad buu tilmaamayaa rubamaadu li waa taqliil eh oo fa la maqlo markaa inuu yimaadoo la maqlo way iska dhici kartaa buu ku yidhi halkaa waxaynu kaga baxnay culimo erey ismulardihi oo laba dariiqun lagu samaynayey hadda halkan waxaan ku arkaynaa fasal yaroo binaaulaal loo yaqaano binaaulaal binaaulaala faslun fii binaa'i alaalati aalada binaynteeda ayaan halkana ku arkaynaa aaladii baa la binaynaya aaladu waa maxay talow shay kaste oo culima wax lagu qabto oo shaqo lagu fuliyo shay kaste oo aalaah oo wax lagu qabto magiciisa ayaan halkan doonayna inaan ku baranno luqa alcarabiya waa luqo mucjisa ah weeyi waa arin laga yaabo wey luqada way waxaad ku garanaysaa inay amakaag tahay ilaa qiyaamada warshaduhu adduunku waxay soo saaraanee qalaba erey bixin inoogama baahna waaban haysanaaba qalaban weli la samayninba ayaynu magiciisii haynaaye haddii iminka maalan haddii adduunku uu soo saaro mataqaanaa waxyaabo waxweeyinoo kamradan la ego lagu furo maxaanku idhaahdaa jaajuurkan ama sibidhkan halkan unba loogu qabanayaayo jaajuurkii unbaa kala baxbaxaya hadii adduunku uu soo saaro wax saas ah oo qaaliya oo cidda iibsan karta cid lacagle un ay noqoto oo la yidhahda gurigii dhisnaaba halkan albaab laga samaynaya waa lagu qabanaya un adaa ku qabanaya kuu furmaya un lagu yidhaah hadday dhacdo eeg hadda way jirtaa maleyn hadday dhacdo magaciisa waa la garanaya hadday dhacdaba magaciisa waa la garanaya ama ha yaraado ama mobel ha ha u egaado ama kamarad ha u egaado ama gidaar ha u egaado wax wax lagu furo saw maaha ha waa wax wax lagu furo saw maaha ha bes waa la garanaya dee waxaasi wax noqonayo maxaa lagu garanaya sow furi sow shaqadu qabtaa fataxa maa furid sow maaha dee ficilka fataxa un baa saddex wasankaa doonto aad ka dhalaalin mifcaal ugu dhawaaq fataxadii un mifcaal ugu dhawaaq miftaax waa wax lagula furade fureenna maxaynu nidhahnaa miftaax ama furo gaadhi ha noqdo ama furo maqal ha noqdo ama furo guri ha noqdo ama furo masaajid ha noqdo e eh, miftaax waa wax wax lagu furo un dee jaajuurka mid lagu furo haddii la keenana dee kaanbu noqonaya haddaba haddii la sameeyo ka warama bir yaroo haddii lasoo saaro khatar ah oo macdan ah oo inta la ego dadka lagu garaaco oo maxaanku idhahdaa dadkan si i d d ay inta isticmaalaan ay wax ku garaacaan haddii lasoo saaro ka waran magaceega waa la garanaya wnhadda ma jirto laakiin haddii lasoo saaro haddana waynu garanaynaa maxay qabataa un odhan maxay qabataa waxbaa lagu garaaca sawmaa lagu dilaa garaacu muxuu ahaa ficilka garaaca af carabiga iyo hela daraba saw ma aha dee mifcaalun ka dhigo haddaad doonto midraab waa aaladii wax lagu garaacayey haddaad doonto mifcal ka dhigo midrab waa aaladii wa lagu garaa haddaad doonto mifcalatun ka dhigo midrabatun khaada wuu tolayso u maaha khaada khaada ficilka khaada waa facalo muctalucayni bilyaaiya khaada wuu tolay yakhiidu wuu tolayaa haddaba shayga wax lagu talo maxaynu nidhaahnaa ama mudac dhe ama irbad dhe waxaa doonto dhow shay wax lagu tala muxuu kuu noqonaya haddaba wax lagu tolaya maxaan nidhahnaa mifcaluun ugu dhawaaq haadadii mikhyad mikhyadna inay irbad irbadaynu nidhahnay waa dee aaladii shay wax lagu talayey wey waa shay wax lagu talo budhkii baan doonaynaa hadda inaan ogaano budhkii qaraaca wuu garaacay weeyi budhka waxba lagu garaaca garaaca midina waa daraba midina uu ka yar culus yahay oo qaraaca kii qaraaca ayaan doonaynaa inaynu isticmaalno budhkii qaraaca baynu ka samaynaynaa isaga qaraaca wuu garaacay dee mifcaluun ka dhigo miqracun maalin dhaweyd baa malaa qadriga ku maraynay cashirka qadriga ayaan ku maraynay miqracun waa budh wax lala dhaco wax lagu duqeeyo weeye waad aragtaayo miqracun waa mifcalu wax alla waxaad aragto hadda nadara wuu eegay baa tidhi haddii indhuhu ay ku gaabtaan oo muraayado yaryar lagu sameeyo wax lagu eego maa muraayadaha magacooga maxay noqonayaan nadaradii un mifcaalu ku dhawaaq mindhaar mindhaarku waa qalabka yare hadda lagu sawiro caloosha saw ma aha dee waxbaa lagu eegayaa uun haddaba culima aalada labaa loo qaybiya ila socda ismu aalaha markaan ka hadlayno waa laba qaybood qayb qiyaas ah iyo qayb samaaciya qaybta samaaciga kitaabkeenu kama hadlayo qayb samaaci la yidhah baa jira samaaciga kitaabkeenu kama hadlayo qaybta qiyaaskunbuu ka hadlaya samaaciga waxaa loo yaqaanaa qalamun waa aalo qalinka saw cashir laguma qoro waa aalo aaway ficilka laga keena dee waa samaaci qalamun waa samaaci magacan qalam ah ma garanaysaa magac kalu yeelanayo qiyaasa kataba ka samee kataba un mifcaal mifcaal ugu dhawaaq ama mifcal miktaab miktaab waa qalin dee ya miktaab waa qalin sa miktaaban baad waxaan soo iibsanayaa qalin halkaad qalaman ka odhanaysa waayo ereyga qalamanihi meel laga ishtiqaaqday male ficilu ka yimidna ma jiro waynu aragnay un carab un baa laga maqlay ereyga ibratun markaad aragto ibratun saw irbadda ma dee waa samaaci maaha qiyaas iyadoo aala ah waa samaaci waayo aaway kii qiyaaska ahaa waa mikhyad ereyga sow maynaan arag maala casan casan sow ul ma aha waa samaaci aaway keegii qiyaaska ahaa midrab midrab buu ahaa kii qiyaaska ahaa waad ila socotaa ereyga koob ihi koob sow kan wax lagu cabo maaha ilan af soomaaligana koob un baynu nidhahnaaye koobku waa wax wax lagu cabo dee waa waa samaaci kiisa qiyaaskii muxuu ahaa mishrab waad aragta haddaba wax qiyaasi eg faasku waa samaaci fasun markaynu leenahay waa samaaci qiyaaskiisu miqdac buu ahaa wa wax lagu kala gooyo miqdac buu ahaa qiyaaskiisu maogtahay kolka aalada waxaa loo qaybiyaa waxna waa qiyaasi baad odhan oo wax la qiyaastoo ficilada laga sameeyo waxna waa samaaciyo carabbaa horey u dejisay meel laga keenayna ma jirto ka haddaba horay ay carabi u dejisay waa inaad isagii heshaa oo carab aynu ka maqalnaa oo itibaacaynu samaynaa carab ku raacnaa ka qiyaasiga ana waa inaan qiyaasanaa wahaakada faslu fii binaai alaalati aalada binaynteedii ayaynu halkan ku arkaynaa suq dhalaali niyahow isma aalatin aalada magaceega suq dhalaali niyahow isma aalatin aalada magaceega aalada oo bihaa bisababihaa iyada sababteeda qad cumila lagu sameeyey shaqada min dii alaaثatin saddex ku u saaxiiba ka dhalaasho ka mifcaalin calaa wasni mifcaalin mifcaal dushiisa ku dhalaali culan sarayn isagoo u saaxiiba ey daa culan sarayn isagoo u saaxiiba daa culan isagoo aada u sareeya oo sarayn u saaxiiba wuxuu ku yidhi aalada waa la dhalaalini waa shayga wax lagu qabto waa la dhalaalin laakiin ficilka laga dhalaashanayaa shan iyo kontonkii ayo shan iyo kontonkii saddex ulaai unbaa laga dhalaalin labi iyo kontonka ayru ulaaiga ah labi iyo kontonka khayru ulaaigaa laga dhalaalin maayo waad ila socotaa baan umalanaya saddexda ulaai unbaa aalada laga sameeya ismulardahana shan iyo kontonka ficilba lagama samaynayne ismulardaha ismi baa laga samaynayey isaga magac baa laga samaynayey isaga oo halka laga qaadanayay magac bu kana ficil baa laga samaynaya way kala duwan yihiin markaa sheekhu wuxuu halkan labadan cashir maadaamo nidhi sarfigii wuu kadabatuur aynu nidhi waa kadabatuur oo kale loo arko waxay culimmadu yidhahdeen waxa halkan loogu sheegaa oo loogu munaasabeeyaa waxa weeye waxay shabaheen baa la yidhi masderka miimiga ah iyo darafka miimiga ah sidii xagga hore ay miimka kaga wateen ayay kuwanina miimkii wataan baa la yidhi xaggaasay ka shabahenay uga egyihiin suq isma aalatin aalada ismigeega aalada oo bihaa bisababihaa iyada sababteeda qad cumila lagu sameeyey shaqada min dii halaaatin saddex ku u saaxiiba waa min ficlin ficil ka dhalaali ficilka oo dii halaaatin saddex u saaxiiba ka mifcaalin calaa wasni mifcaalin wasanka mifcaala dushiisa ku dhalaali culan sarayn isagoo u saaxiiba ow mifcalin ama mifcal dushiisa ku dhalaali mifcal mifcalatin mifcalatin dusheeda ku dhalaali ka mixlabin oo kaleba wey mixlab waa dhiilkii mixlab dhiil buu noqonayaa xalaba wuu lisay sow ma aha aaladda wax lagu liso iyo shayga wax lagu listaa muxuu ahaa dhiilu sow ma aha ka mixlabin oo kale wey xalaba wuu lisay mixlabin waa wixii wax lagu lisanayay aaladii wax lagu lisanayey mixlab waad aragtaa wadabna hadda waa loo yaqaanaayo waa la yidhaahdaa waa ayr kaasi waa samaaci laakiin misrajatin oo kaleba weeyi ereyga misrajatin isna waynu ku keenaynaa saraja misraj baynu odhan oo mifcalatin baynu ku keeni ka misrajatin saraja oo kale ama siraaj baynu ka keenaynaayo waa aalada wax lagu shito aaladii wax lagu shidanayey weeyi kolkaa misraja waxaad odhanaysaa aaladii sida faynuuska loo shidanayey adun layska shidanayey wey ama guluub ku magacaabo ama maxaan ku dhahdaa faynuus ku magacaabo ama tiriig ku magacaabo waa ka oo kale aalatusiraaj aaladii la shidanayey ka oo kaleba wey waa mifcaalkii misbaaxin misbaaxii oo kale wey waa aaladii dee oo kale isna laydhka laga dhiganayey ee faclamniyahu sidaa ogow tusib waada siibiye halkaasuu kaga baxay sheekhu faclam tusib waxbaro waa la siibiye haddaad wax barato waxaad noqonaysaa qof musiiba baad noqonaysaa suq dhalaali isma aalatin aaladda ismigeega aaladda oo bihaa iyada qad cumila lagu sameeyey ficilka min dii halaahatin saddex ku u saaxiiba ka dhalaali ka mifcaalin calaa wasni mifcaalin mifcaal wasankiisa ku dul dhalaali culan sarayn isagoo u ow mifcalin ama mifcal dushiisa ku dhalaali mifcalatin wasanka mifcalatin ah ku dul dhalaali ka mixlabin oo kaleba weeyi aaladii wax lagu lisanayey misrajatin oo kaleba weeyi aaladii la shidanayey ee la iftiinsanayey misbaaxin oo kaleba weeye aaladii laydhka laga dhiganaya sida laydhka kugu baxaysay faclam haddaba waxbaro tusib wanaagaada siibiye wuxuu sheekhu soo qaatay lix kelmadood oo shaada shada waxaa shaadoobay almuduqu aaladii wax lagu burburin jiray muduq daqa wuu burburiyey buu ahaayo almuduq waa sida makiinadii oo kale ama dhagaxdii wax lagu ridqi jiray oo kale halkii midaq looga dhawaaqi lahaabaa muduq la yidhi muduq damay ku shaadoobeen miimkiina waa la demiyey caynkiina waa la demiyey muscudun muscudkiibaa shaadoobay waa aaladii sanka wax layskaga shubayey sanka oo kale ayaa wax layskaga shubay aalatu sanshubbaa loo yaqaanaa wa munsulun munsulkiibaa shaadoobay waa galkii seefta la gelinayey wa mudhunun mudhunkiibaa shaadoobay waa aaladii subaga lagu shubanayey mukxulatun mukxulkiibaa shaadoobay waa aalada yare indhaha lagu kuusho ee bahalka indhakuulka lagu qaato wa munkhulun munkhulkiibaa shaadoobay waa shaandhadii wax lagu kala sifaynayey shaandhadii wax lagu kala sifaynayey weeye shada waxaa shaadoobay almuduqu baa shaadoobay muscudun wow baa ka maqan wa muscudun bay ahayd shada waxaa shaadoobay almuduqu baa shaadoobay muscudun wa muscudun baa shaadoobay hadda gabayga lama akriyayo wowga wa munsulun baa shaadoobay wa mudhunun baa shaadoobay mukxulatun baa shaadoobay wa munsulun baa shaadoobay walkasru kasro fiihaa dhexdeeda la kasriyaa jaa waa banaan yahay kasrihii qiyaaska ahaa waa lagu keeni karaayo mudduq halkaad ka leedahay midaq baad ka odhanaysaa oo kasrihii waa banaan yahay waa goolma in camila camila miimku iga kasriye in camalan baan doonayey in miimka la fadxiyo oo camalan loogu dhawaaqo ayaan jeclaa in camalan hadii shaqo bihaa iyada lagu shaqeeyo naweyta aada yaa akhi walaalkayow walaalo haddaad shaqo niyooto camal haddaad niyooto oo shaqo ahaan aad niyooto iska kasriyo qiyaaskii ku keeno takamulan dhammaystiran takamulan wuu dhammaystirmay kitaabkii takamulan dhammaystiran alla ilah u dhammaystirmay baraacada waxaa loo yaqaana baraacat lmaqdac waxay kutusaysaa takamulantani waxay kutusaysaa inuu kitaabkii dhammaaday takamulan uu dhammaystirmay kitaabkii kala barh maaha walkasru kasrihii fiihaa kuwan dhexdooda la kasrinayey jaa-izun wuu bannaan yahay in camila hadduu ku shaqeeyo bihaa iyada uu ku shaqeeyo naweyta ama adniyooto kolkaa waa laga fiicanya in camiladaa haddaan ficil ka dhigoon miimka kasrion ku shaqeeyo idhaa waxa ka fiican in camalan baa ka fiican daa'iman in camalan iska dhaha ciduu u fadxiyey jirin inagaa fadxisanaye in camalan shaqo bihaa iyada lagu shaqeeyo naweyta hadaad niyooto waxay ka dhigan tahay in naweyta camalan waa in naweyta haddaad niyooto camalan camal haddaad niyooto bihaa tan adku aad ku shaqaynayso yaa akhi walaalka iyo takamulan dhamaystiran buu kitaabkii dhamaystirmay uu ka baxayba uma salaatu salaad oo bacda xamdilaxadi allaha kelidiiyo xamdigiisa ka dambaysaa cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii alhaashimiyi haashimi loo nisbeeyey muxamedin ee aadka loo mahadiyay maxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam wa aalihi rasuulka aalkiisiina ha ahaato wa saxbihi rasuulka asxaabtiisii ha ahaato alamaahili ee wada sharafta lahaa alrukaci ee ilaahay u rukuucayay assujuudi ee ilaahay u sujuudsanaa walafaadili ee fadligana lahaa fadliga badnaaha odhan walafaadili fadliga lahaa dheh saxaabadu way fadli badnaayeen laakiin kelmadani maaha mubaalaqo waxa weeye habata lahum lfadlu unbaad odhan walafaadili ee fadliga lahaa halkaa ayuu kitaabkeenni inoogu dhammaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam waxaynu in sha allahu tacaala xadiiqadii way inoo gebagabootay waa kitaabkii labaad